بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirka waa kii tobnaad ee ka mid ah kitaabu radd cala اljahmiya liلdaarimi raxmat اllahi tacaala calayh waxaynu ku soo jiray adiladii culuw اllahi calaa carshihi baynu ku soo jiray qaala اlimaam raximah اllahu tacaala xadaana alqacnabiyu cabdاللahi بن mسلمة xadaثna ثاaبت بن qays أbu غusn الغفاarي عن أbي سacيid المqbri عan أساmaة بن زayd رaضي الlaه taعaaلى عanهma qاal qultu ya rasuul الlah waxaan rasuulka ilaahayow ra'aytuka waxaan ku arkaa tasuumu inaad soomayso min الشhahri bishantada ashu marka cahdiyo wey shay-an baad ka soomi maalmo laa tasuumuhu maa laa tasuumu min الشhahri min ashuhuuri akar ilaa ramadaan bisha shacbaan iyuu saxaabiga usaamo ah la yaabay nabigu intuu soomahayo bilaha kalow waxaan ramadaan ka ahayn ayadoo ugu soon badan yahay ra'aytuka tasuumu min الشhahri ma laa tasum شhayئa ma laa tasuumuhu min الshuhuuri أكثar ilaa ramadaan ramadaan mooye marka bishan buur nabi allow waxaan arkay inaad ka soomayso wax ka badan bilaha kale waxaad ka soonto ramadaanba mooye ayb saasa aniga i dhigan idinku maxaa idin qora ra'aytuka tasuum min ashahri shay-an maadaa wuxuu ka gooyey laa tasuumuhu min ashuhuuri akar dhibmada qaala nabi wuxuu idhi ayu shahrin waa bishe bisha aad leedahay soonkeedaad badisaa tee wey qultu ya shacbaanu wey qaala nabigu wuxuu ihi huwa shahru waa bil turfacu la kor yeelo fiihi gudihiisa alacmaalu acmaasha loo kor yeelaa ilaa rabbi اlcaalamiin uunka rabbigood baa loo geeya fa uxibu waxaan jeclahay an yurfaca in la kor yeelo camali aniga camalkayga wa ana saa'imun anoo sooman riwaayaad kaloo xadiidku uu leeyahay nabigu wuxuu uhi waa bil halmaamo oo u dhaxaysa rajab iyo ramadaan bisha rajab iyo ramadaan bay u udhaxaysaa marka dadka qaarkood baa rajab yar weyneeya oo carab badan ba weyneyn jirtay waa inaad soomaan cibaada ay badiyaan kadibna nasiiyay ka dhigtaan shacbaan oo ma cibaadaystaan ramadaan bayna u diyaar garoobaan dad badan oo ka mid a ah. marka waa bil marka kaiiru min annaasi ay halmaamaan marka mawsimka khafladu ay ku dhacayso dadka qaarkood buu nabigu rabaa inuu ka faa'iidaysto iyo ciladaa nabigu uu sheegay hadda oo tankucado ah acmaasha addoommada loo geeya loo kordhiga canoo sooman ayaana markaas jeclaya camalkayga in la gudbiyo waxaa laga faa'idaysan dhowr faa'iidoo midda u horraysa waa maxalu shaahidka ku jiro ah rafcu lacmaali ilaa rabbi alcaalamiin oo waa daliil kutusahaya ilaahay subxaanah wa tacaala uunkiisa inuu ka sarreeyo samaawaadkana ka sarreeya fowqa alcarshina uu yahay kulli makaan yahay rafcii ilaa rabbi alcaalamiin ma calaa madhab اljahmiya almucaطila lacanahum اllah faa'iidada kale ku jirta waxaa weeye acmaasha waaweyn eed alle ugu dhowaanayso inaad adoo sooman aad raacisaa wanaagsan sida bacdu almuslimiin ay sameeyaan oo kale markuu rabo wadaadku inuu marka halgama ama u shiido asagoo soomanbu isku aadiyaa marka acmaal waaweyn markaad qabanayso laga yaaba inaabad ku geeriyooto inaad raaciso soonku marka ayaa wanaagsanoo laga qaada xadidkan waa xadii saxiix xadiid saxiixa wey xadaثana cuثmaan bn abi shaybata qaala xadaثana jariir can اlacmash jarir bn abdilxamiid can اlacmash can abi saalix can abi hurayra radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul اlah sal lay slam ina lilaahi ilaahay waxaa u ahaa kata malaa'ikatan malaa'ig buu rabbi leeyahay yatacaaqabuuna isbedela ama muxuu ahay kallaytama fiikum idinka gudihiinna ama iscirbiyo isbedelo wey faidaa waxayna isku bedelaan ay ku kulmaan salaada fajar iyo salaada casar waa meeshay ku kala wareegaan ay ku kala wareegayaan faidaa kaana salaatu اlfajr salaada fajar marka la gaadho marka la tukada ma ah wakhtigeeda markuu gala laga hadlahaya naزlad malaa'ikaة الnahaar malaa'igtii maalinka joogi lahayd baa soo degtoo xagga rabbi ka timaada fashahiduu waxay qirahayaan waxay xaadirhayaan cafwan macakum idinka la jirankiinna asalaatay idinla joogahayaan daahirkuna waa inay nala tukan hayaan ama ay markaas un jamaacadii ka qaybgalahayaan ama xafada ahaan ay waardi naga qabaan ina ilaalinhayaan wasacadad waxaa koraysa malaa'ikatu leyl malaa'igtii xalay bariday ee nala joogtayna xilligaa fajarka ayay dhoofahayaan wamakaad waxaa nagaan fiikum gudihiinna malaa'ikatu nahaar malaa'igtii maalinka loogu talagalay inay joogto waa kuwii markaaba soo degay kuwii markaa fajarka yimid ee kuwii xalay jooga badayl ahaabaa nagaanaya fayasalhum rabuhum rabbigood baa weydiin wahuwa aclamu bihim asagoo u ogaal badan addoommaha laga waramayo iyo malaa'igtu xogtay wadaba u ogaal badan buu rabbi weydiinaya wuxuuna odhan maa taraktum cibaadii yasnacuun addoommahayga maxaad kaga soo tagteen oy samaynayeen fayaquuluuna waxay odhanayaan malaa'igtu ji'naahum waan u tagnan ilaahayow wahum yusalluun ayagoo tukanaya waa maxay len bay yimaadeen fajar bay yimaadeen marka anagoo tukanaynay noo yimaadeen ayb wa taraknaahum waan ka soo tagnay wahum yusalluun ayagoo tukanaya waa ka soo tagnay ayb kuwa sidaa odhan waa maxay waa kuwii haddee dhoofay xilliga salaada fajar kuwa xilliga salaada fajar dhoofay casarkii bay yimaadeen casarkii hore ayay yimaadeen xalay way nala baryeen idan salaada fajar bay noqonayaan kuwii salaada fajar yimidna ayaguna waxay dhoofahayaan casarkay baxahayaan waa la isbedelahaya faidaa kaana salaat اlcasr salaada casar markay gaadhana naزlad waxaa soo degay malaa'ikat اleyl malaa'igta caawa joogi lahayd kuwii saaka yimidna way dhoofayaan fashahiduu macakum الsalaa salaadda idinkala qaybgalahayaan uma sacadad malaa'ikat الnahaar malaa'igtii maalinka joogtay baa koraysa oo tegaysa mxuu ahaay xilliga iyada oo casarka ah wamakatat macakum waxaa nagaan malaa'ikat اleyl malaa'igta habeenka kuwa markaa casarka yimid ee beri aroorta dhoofi lahaa yaa markaa joogahaya fayasaluhum rabbuhum rabbigood baa weydiin wahuwa aclamu bihim isagoo u ogaal badanba fayaquulu maa taraktum cibaadiya yasnacuun qaala fayaquuluuna ji'naahum wahum yusalluun markhaati weeye waan u tagnaa iyagoo tukanaya wa taraknaahum wahum yusalluun qaala raawi wuxuu hi faxasibtuhu waxaan u malayn annahu qaala inuu yidhi faqfir lahum yowma addiin yani malaaigtaa dhihi weeye malaaigta waxay odhanaysaa ilaahu iyagoo tukan baanu u tagnay iyagoo tukanna waa ka soo tagnay ilaahu hadda waa barakaysan yihiin aakharana alla u dhaaf riwaayo kale caddaysay faxasibtu annahum yaquuluun waxaan maleeyey inuu raawigu markuu xadiidka ii waranay uu yidhi malaa'igtu waxay odhanhayaan fakfir lahum yowma addiin xogta ay dhiibeen keliya iyo makhraati kacaas keliya ku gaabsan mahayaane waxay inoogu darayaan baryo ay ilaahay dembidhaaf inoo weydiinayaan wtaquulu malaaikatu faqfir lahum ywma اddiin ilaahayow u dhaaf oo u dembi dhaaf addoommadaas salaad baanu kaga soo tagnay salaad baanu ugu tagnay alla u dembi dhaaf marka maxalushaahidku waa maxay malaa'ig baa xagga rabbi iman oo haddana xagga rabbi u noqon oo su la weydiin ilaahay marka samaduu jiraa waa inaga sareeyaan malaa'igtuna ilaahay subxaanaه wa tacaala cinda rabbihim baa su lagu weydiin jawaabtaasana bixinayaan istikfaartaas iyo dembi dhaafkan rabbi waa inoo weydiinayaan ama calى caqiidati اljahmiya almucaطila waa maxay waxaasoo dhan waa maxay waa ciyar iyo khusacbalaad iyo takhiilaad iyo wareer weeye agtooda waxba kama jiraan ba waxaa meesha ku qora way beeninayan xadiidka xaqiiqatan bay u beenayan laakiin maxay ku gabanhayaan wax la yidhaahdo ta'wiil tawiil ma og tahay markaad rabto inaad caamada lugeyso baasha si toos ah looma badheedho waxaa lagu gabadaa muxuu ahaayey tawiil markaad awood yeelato ood gaamirtood aad aragto waxaad ka cabso inuusan jirinna waad la kala bix runtaabad sheeganba wa hadihi caqiidat اlbaطiniya alqaraamita warkoodaa sidaa ah ayagu qolyahan jahmiyada ah kuwoodii hore iyo kuwa makhaaniisu ljahmiya loo yaqaane maaturidiyada mutaakhiradii ashaacirada kulli waa sidaa inta ay ahlxadii iyo asxaab alxadii awood leeyiin ka baqahayaanna tawiilkaas iyo tafwiid bay ku wareegaystaan marka koobaad tafwiid bay ku gabadaan markay awood yeeshaanna wayba caddeeyaan bal markay awood yeeshaan adiga xadiiiga sunniga ku tagfiirinayaan adiga aaminsan culwullaahi calaa carshii bay ku gaalaysiinayaan ayb ninka lagu lahaa waa faqiih faqiihu eh, mxuu ahaayey imaama fiqhi iyo imaam اlmaqaasidiyiin alciz bn cabdisalaam kitaabkiisa akhri qawaacid اlaxkaam fi masaalix اlanaam baxi dheer baa ku jira inaad gaalatiin aslantiin oo ah raggiina aaminsan ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu ka sareeyo makhluuqaadkiisa oo fowqa alcarshi uu yahay oo qur-aanku siduu sheegay ah man yaquulu biljiha ma la takfiirin mise maya isagu wuxuu i wadaado badan ba takfiriya laakiin anugu la gaalaysiiye ma arko waan ijtihaadaya bul anaa ijtihaaday iska ilaaliya buu leeyahay nimanka ayaan la gaalaysiini halkaasay baashu maraysa ayib isaguna waa la soco hadda waa waa qubuuri waani ah alciz bn cabdisalaam fi masaa'il cibaada marka la marayo waa qubuuri waani ah ayib masaalixdu kuu sheegaynaa waa iska masaalix u laabanaysa addoommada uu ka hadlaayo marka xadiidku waa min adilaة اlculow waynu soo maray sideed iyo tobankii baab ay u laabanaysay kun daliil أكثar min ألف daliil alimaam ibn qayim fi iclaam اlmuwaqiciin can rabi اlcaalamiin wuxuu leeyahay sideed iyo toban baab weeye adilada baabkan ku timid marka la sugeeyana la tafsiiliyana waxay noqon kartaa kun أكثar min ألف daliil ka badan kun daliil qaybo waynu soo maray marka tan maka ma ka mid tahay rafcu alacmaal ilaa rabi اlcaalamiin daliilkan baabkin buu gelaya xadaثna sulayman bn xarb alasdi qaala xadaثna xamaad bnu zayd bnu dirham albasri can caaصim ibn bahdla can zir ibn xubayshin qaala ataytu xudayfat bn yamaan radi allahu tacala canhuma yaan u tegay faqultu waxaan idhi akhbirnii iga waran xudayfow can salaati rasuuli الlah nabiga salaadiisa bal iga waran fii bayt اlmaqdis uu ku tukaday laylata usriya bi habeenkii la dheelmiyey habeenkii nabiga la dheelmiyey salaadii uu ku tukaday baytاlmaqdis ama masjid اaqصى iga warbixi qaala wuxuu uhi maa yukhbiruka dak yaa sheegay daliilka kutusahaya inuu nabigu ku tukaday masjid اaqصى ama bayt اlmaqdis muxuu yahay ma daliil ladii yukhbiruka bidaka buu ujeedaa daliilka inuu nabigu ku tukada meeshaasi waa ku muxuu yahay qultu waxaan haddaan zira ahay alqur'aan qur-aanka i tusay baan idhi bu adinku riwaayad dheer buu leeyahay markuu su-aashaa weydiiyey y wuxuu ihi wejigeeda waa garan hayaa magacaadina ma haya kumaata yaa aslac hiiruu lahaa marka dadkan zira bn xubeesh hiiro weyn baa ku taallay markaasu ninkaadan bidaarta leh wejigeeda waa igu yaallaa kumana garan hayaba hortas kolkay sheeg intaynan niqaashin markaasuu yidhi ana zir bnu xubaysh waayahay buui faqara'tu waxaan akhriyay subxaana aladii asraa bicabdihi min alleyli min almasjid اlxaraami ila almasjid اlaqsa waa qira'atu ubay ibnu kacab cabdullahi bn mascuud xudayfa akhriyi jiray ayb min alleyl waa qiraa'adoodii ayb alla yaabina qur-aanka taqaana show ma ah qaala wuxuu yidhi raawigu haakadaa huwa fii qiraa'ati cabdillaahi bni mascuud cabdillahi bn mascuud qiraa'adiisii masxafka asaga u qoraa saasaa ugu taalay aayaddu u daliishaday zir bnu xubaysh wuxuu ka yidhi xudayfe hal taraahu sallaa fiihi aayadda waxaa ku jira nabig inuu ku tukada aayaddu maxay ku tidhi ilaahayga waxaa nasahan addoonkiisi dheelmiyey habeennimo ka dheelmiyey masjidulxaraam u dheelmiyey masjidulaqsa intaas aayadda ku jira xagii ku taallaa uu ku tukaday hal taraahu sallaa fiihi yaa aslacu oo ninkaadan hirada leh ama oogta leh marka laguu qurxinhayo marka lagu qurxin oog baa lagu dhihi ayb ila hiiradu iyo oogtu way kala duwan yihiin saalaxyo iyo oog iyo hiiro iyo bidaar bay baashu kala tahay so sidaa maaha xoogow timaha fooda horay hudaya ku yar kacaan oo yar fogaadaan oo saalaxyuhu ballaadhaan yar durkaan oog baa la yidhahdaa timihii oon waxbaba dhaqaaqin oo sidooda u taagaan hadday halkanna ka joogaan labadan godna labadaa dhinacna ay ka fogaadaanna saalaxyaa la yidhaahdaa hadday intan o dhan intay ku gooyaan durkaan oo bunkadaa kore ku dhowaadaanna hiiraa la yidhaahdaa timahoo iska u jooga barta hadday ku caddaato ay garoon noqotona bidaar baa la yidhaahdaa macnahaasay kala leedahay qolyo wax o dhan mid ka dhigana waa jiraan waad fahamteen baan u malay midda uxuna loo nacab yahayna waa bidaarta adduunkoo nabad ah inay meeshaa garoonku noqota u daran waad fahamteen baan u malay intaa waa gaftan qultu waxaan idhi laa idan waa insaaf wuxuu hi aayaddu waa run tahay saxaabi uu kuma jiro wax tusahaya inuu ku tukada nabigu halkaas qaala xudayfa wuxuu ihi fainahu ataahu bidaabatin fainahu ataahu bidaaba jibriil bu hadda waa iska iltifaat xadiidku waa iska ikhtisaaray fainahu ataahu jibriil baa nabiga u keenay bidaabatin buraaqu u keenay daabad buu u keenay dheelmintii buu ka hadlaaya fawasafahaa daabadi waxaa tilmaamay caasimun baa tilmaamay oo raawiga xadiidka biximaarin bimacnaa fainahu ataahu bidaabatin ay biximaarin buu u keenay ayib faraskana ka xoogo waabsan dameerahana ka yaro weyn faxamalow calayh waa ku xambaaro jibriil baa nabiga saaray weeye ku sii qaday axaduhumaa midkood jibriil iyo nabigu radiifa saaxibihi midkood baa ka kala fangashanaa jibriil uma nalaqa way israaceen waa tageen fa uriya nabigu ما في السماوات maa fi samaawaati samaawaadkii wixii ku dhex yaaleen malakuud iyo awood rabbi iyo makhluuqaad ah, idma in la tuso wa uriya waana la tuso waa loo kordhiyo wey wax badan baa la tuso la tusay la tuso wey uma caadaa waa soo laabteen jibriil iyo cawdahumaa noqoshadoodii calaa bad'ihimaa raadkoodi baa loo jeedaa markii waddadii ay mareen bay haddana kusoo noqdeen way falam yusalli fiihi kuma tukanin buhi xudayf walow sallaa fiihi hadduu nabigu ku tukan lahaa baytulmaqdis ama masjid alaqsa la sunnatan waddo qaado oo nabiga lagaga dayday noqon lahayd ayb riwaayo kale xadiidku uu leeyahay walow sallaa fiihi la kutiba calaykum fiihi salaa hadduu ku tukan lahaa idinkuna inaad ku tukataan baa laydin saari lahaa kamaa kutibat الsalaaةu fi اlmasjid اlxaraam sida loo waajib yeelay masjidka xaraamka in lagu tukado marka walow sallaa fiihi lakutiba calaykum fiihi الsalaaة kama kutibat الsalaaةu fi اlmasjid اlxaraam marka waa iska ijtihaad imaamku xudayf bnu yamaan qur-aankii waxuu nabigu ku tukada kuma cad axaadiista caddaysa inuu nabigu ku tukadana muusan helin waa nafyi marka ku yimid xasba maa calima warawa laakiin axaadiis badan baa tilmaamaysa nabigu inuu ku tukaday ambiyo badanna uu tujiyey daabadiina lagu xidhay tiirka weynaa ee ambiyadu ku xidhan jireen gaadiidkooda inkiraadaha ku jira xadiiska kamid ah, wuxuu yidhi markuu wariyey raawigu uu yidhi daabadina waxaa lagu xidhay tiirka lagu xidhi jiray gaadiidka ambiyada wuxuu yidhi seed leedahay daabadan ilaahay baa u keenay maxaa loo xidi miyay carari mayadaa baxsan karta amar bay ku joogtaay nabigu muxuu xidhayaa muxuu ka baqay inay ka baxsato daabadan waa daaba musakhar uu yidhi waxaa loo keenay in nabigu u adeegto hawsha lagu tagala ay qaabato waa adoon ma'muura far ma gedin karta halkaasay taagna lamana xidhin binu xudayfa in la xidhana way sugan tahay inuu nabigu ku tukadayna way sugan tahay ayib casr riwaaya la joogaa ilaan kitaab qoran ma jire nin walba maxfuudkiisa iyo wuxuu hayu markaasi ku xisaabtamaya waxaa inaga khuseeya waa maxay jahmiyo warkeeda iyo mucadilo iyo ashaaciro iyo intii la halmaalay intii reer xumaysa haddii la qaado manqabadaa iyo fadiiladaasi rasuulku ilaahay ku barakeeyey ee qur tilmaamay waxba yahay wey ilaahay waaba fii kulli makaan xaggee nabiga loo dhiilmay xaggee loo wadaa israabaa macno la-aan noqon ila israag wuxuu wasiilo u ahaa micraajkiisu sidaa maaha israagu waa dheelminta nabiga laga qaada make la geeyey baytulmaqdis ayib ama almicraaj waa in baytulmaqdis nabiga laga dhoofiyo loo sii qaaday ila asamaawaat اlculaa marka waxaasoo dhan baa macno daro ah agtooda aafo weeye taagan ayib in nabiyulaahi muuse iyagu ay ku kulmeen meesha ayada ah kadibna nabiyulaahi muuse nabigu ay wada hadleen oo nabi muuse kolba ilaahay ku noqonay salaadii naga ergeynay intaa dhin cafwa nabigu ilaahay ku noqonay muuse u imanay bal duhada inta waa badan tahay noqo anaa ku rafaaday reer banu israa'iile salaadan tolkaa ma kari doonee bal noqo in muusena meel joogo nabiguna kolba alla ku noqonhayo oy ambiye meesha ku wada hadlahayaan ilaahayna kolba xog loo geynhayo oo ilaahay waxaasna waa maxay dhalanteed iyo caruur ciyaarsiin weeye cinda walyaha ka dinahaya taadka iyo talifka iyo xaq balaaza yaan lasku gabanin been lasuma sheegee moogta mise bail balaaza u taqaana waay xaqiiqda jirtaa sidaa ah aan soomaali wada ahaana aan tol ahaana laakiin nin walba wuxuu qabo waa in la ogaado kadibna saa lagu wada dhaqmo axaadiid badanoo mutawaatira ku timid fi saxiix waad garanaysaan fi sunan fi lmasaaniid qur-aankuna israhu ka hadlay micraajku soo ma aha sunnadaa qadaa dhigtay ayib xadaan waxaana jahmiye iyo muctasilo qayba ka ataa kulligood ma aha kulligood ma aha diiday markay arkeen meeshay baas marayso waxoo dhan bay dafireen bacd wa jamaaca min aljahmiya xadaanaa camr bn khaalid alxaraani xaggee nabiga loo waday xaggee loo dheelmiyey ayb waxaaso dhan waxaa wey agtooda aquzacbalaan xadaana bn hicata cabdالlah almisri